أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم قال العراقي رحمه الله والمنكر الفرد كذا البرديج أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمع فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو, نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر قلت فماذا بل حديث نزعه خاتم خاتمه عند الخلا ووضعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين ما بعد المنكر هذا مبحثه هذا meeshan munkarkii baa lagu sheegayaa wuxuu yidhi xaafidulciraaqi isagoo hadda hadalkii ibnu salaax tixaya walmunkaru xadiidka munkar la yidhaahdo alfardu ay aladi infarada bihi raawin saasuu uga jeeda yacni fardidaasi maaragtay wuxuu master u camal weeye wuxuu ka dhalaalshan yahay maaragtay master maahane Eh, waxa waaye maaragtay eh, wuxuu ka dhalaashan yahay waa waa mushtaq weyn wuxuu ka dhalaashan yahay ficil iyo silo iyo mawsuul oo ashaas alladii waa alfardu aladii infarada bih raawin waa wixii maaragtay qof raawiya oo maanta ma arkaysa la kale noqday nacam kadal bardiiju sidaasoo xaafidka bardiiji la yidhaahdo abuubakar axmed ibnu haaruun ayuu adlaqa ku idlaaqa waa sidii markii horeba shaadka aan kusoo marnayo markii shaadka maanta aan kasoo sheekaynaynay mase bardiiju ma khaliili sidii oo marka uu yihi walil khaliili mufradu raawi faqad khaliiliba sidoo maanta ma arkaysaa shaadka mukhaalafo uma shardhina iyo dacfi iyo haqanimadu uma shardin waxau dha mufradu halkan bardiijina munkarka waxuu ka dhigayaa maaragtay wixii uu fardi ou la kali noqo mukhaalafona uma shardin inuu daciif yahay iyo inuu hiqo yahana uma una shardin isago wasawaabu laakiin sida sawaabta waxaa dhahayo ibnu salaax uu sheikhu ka nadminaya hadalkiisa fi takriiji ay fi lmarwiyi calaa haada xadiidka isaha fardinimo loogu wariyo ma garata ee fii takhriiji dalika alxadiid ee fi lmarwiyi fii dalika xadiidkaa eh, fi takhriiji ee fi lmarwiyi fii dalika saas camal ma garata mm. mm. haye haye wasawaabu fi takhriiji ay fi lmarwiyi arrin xadiidkii arrintaa lagu wariyey ijraacu tafsiilin tafsiil in la geliyo tafsiilkaasoo mara soo maray lada shuduudi ay cinda shuduudi shuduudka agtiisa soo maray fa huwa isagu bimacnaahu macnihiisa waa ma garati kadaa sidaasou ashaykhu dakar ibnu salaax saasuu sheegay wuxuuna ku miaaliyey naxwu kuluu cuna xadiidkii albalaxa timirta oo maanta ma arkaysa garowga ah een weli aada u bislaano carduntiina soo dhaaftay bisaylkiina aan gaadhin bitamri tamarta maanta ma arkaysa cuna oo iyadu bislaatay alkhabar xadiidka wa maalikin ma garati haye waxaa kaloo maanta mithaal uga dhigtaa wa naxwi maanta ma arkaysaa tasmiyati maalikin de maalik tasmiyadiisa xayu samaa ibnu cuhmaana wuxuu ku magacaabay cumar ayuu ku magacaabay camarowna ahay qultu waxaan dhiriu yidhi haddaan maaragtay aan ahay ninka la yidhaahdo maaragtay ciraaqi famaadaa maxaa ka ratib maaya arrintaas bal iskaba dhaafa haddii la rabo in mithaal maanta ma arkaysaa loo keeno oo munkar ah xadiidu nasci khaatimihi nascihi siibitaankiisii khaatamahu ou siibo cinda alkhalaa'i musqusha markuu galaayo iyo wadcihi xadiidkaasaa mitaal ah. meeshan horta munkar luuqa ahaan waxaa la yidhaahdaa ismu mafcuulu min inkaar waayo waana did liqraar macnaha waa xadiidkii la inkoro culummada tacriifaad badanay ka aada iyo aada u badan adiga saddexay ku soo aruurayaan mid hadda waa midka ra'yiga bardiiji ka muuqatee waxa weeye wax allo wixii ou qof la keli noqdo oo raawi keliya oo wariyo oon cid kaloo la warisa aan la arkin munkaraa la leeyahay kaas waa midda ugu fog waaye culmo badanna waa isku waa maaragtay waa is waa ku hadlaano sida axmed iyo qofa axaadiid keligiis warinaayo oon wax kale lahu manaakiri leeya laakiin taas kama dhalanayso markaas macnahaas inuu xadiidka oo daciif ee kama dhalanayso isdilaaxa ugu fog waa laba kaloo isdilaaxaa soo dhow labada isdilaaxoo soo dhow mid waa midka oo maaragtay ninka la yihahdo bayquuni ow jixoo walmunkaru ladii walmunkaru lfardu biha munkaru lfardu bihi hadaa tacdiiluhu laa yaxmilu tafaruda marka uu leeyahay ha wlmunkaru ha saasuu dhihi jira xadiidkeen ha wlmunkaru lfardu bihi raawin hadaa tacdiiluhu laa yamilu laa yaxmilu tafaruda macnaha waa qofka xadiidka qof daciifa oo liita wax ku mutaabaceeya aan la arkanin oon keligi istaagi karin kaa munkar culummadu waa yidhaahdaan nacam oo sida haddii xadiidkan uu ku mithaaliyo oo kale naxwi kululbalxa waa arki doona waxaa kaloo munkar la yidhaahdaa sida xaafidku uu xaqiijiyey xadiid nin daciifiya uu ku khilaafay dad fuqaad uu ku khilaafay ma garata oo waxaa la yidhahdaa munkar xadiidka daciifka oo isagoo olba daciifa uu fuqaad sii khilaafay marka munkaruu noqonaya hadduu daciifkaasi mutaham bilkadib ou yahana oo dacfi ou sii dhaafana madruugaa xadiidkiisa leey waa kasii sii liita maa waaxidun bihi farad wa ajmacuu lidacfihi fahuwa ka marka waa ninka mutaham bilkadibka xadiidkiisa ayaa matruuk la yidhaahda wixii ou la kali noqo boqol xataa oo mutaham bilkadib hadday waafaqaan wax micnaha oo leeya lama arko sababtoo marna mutaham bilkadib haddii uu yahay iyo faasiq weyn xadiidkiisa isaga maba soo kacaba marka macnahaasaa marka ayaa u xoog badan oo munkarka markaa haddii la yidhaahdo waa wixii daciif oo ku khilaafu nin hiqaa cagsigiisa waxaa la yidhaahdaa macruuf shaadkana waxaan dhahnay sida saxiixa waxaa weeye mukhaalafatu hiqati liman huwa owlaa minhu sidii imaam shaafici uu maanta ma arkayso uu ku tacarufiyey laakiin culummadii qaarkood waxaad arkaysaa shaadka iyo munkarka inay sidaayaan mutlaqu tafarud iyagoon u kala aabo yeelaynin tafarudkaa ninka laka noqday ma iyagoon ayagoon uka mase waa daciif iyagoon u kaala yeeli ma waxau khilaafay mase waxuusan eesh ma arkaysa uusan khilaafay laakiin sida saxiixa waxay munkar haddaad maqashid laba unbaa istilaaxa u badan in la yiraahdo nin daciifaho liita xadiid uuna kali noqday oo wax hadda mutaabicana aan lahayn oo kabaayo usan jira ama asagoo saa u liito waxuu khilaafay man huwa awthaqu minhu labadaas tacriifa wuu jira tacriifkaas oo kaleo sida culimmada qaarkoodba qofka raawiga wax ka oo hiqaba ha ahaada ay yiraahdaan ee ninkaasi maarata yani lahu manaakiir oo macnaa waxaa ka ah low axaadiid infarada bihaa ule laakiin haddii saas isdilaaxaas kama laazimayso inuu daciif noqdo waa kale haddo uu leeyahay maaragtay waa ka hadda tacqiibinayo marka waxa weeye waa saddexdaas halkaan marka ibnu salaax isaga macnihiisa waxaad moodaa hadalkiisu inuu yahay munkarka iyo shaadka inuu isku mid yahay agtiisa laday laakiin bardiiji asagu wuxuu qabaa munkar iyo shaad waxaasoo dhan ba tafarudu raawi inuu yahay sawaaءn kaana hiqatan aw dacf ow daciifan khaalafa ow lam yukhaalif waxaasoo dhan munkaraa la isku yihahda laakiin isilaaxa ugu dhow waa maxay isilaaxa ugu dhow waxa weeye waa midka xaafid ibn xajar oo nuqbada uu ku sheego oo uu yidhaahdo maa khaalafa addaciifu athiqaat wuxuu ku khilaafay oo maxaa kasoo horjeeda almacruuf ninka shaadkaa wuxuu maaragtay eh, ku khilaafana waxaa la yidhaahdaa shaad huqaada waxay wariyeenna maxaa la yidhaahdaa maxfuudaa la yidhaahdaa saasaa marka ayaa ugu muhiimsan marka nacam markaan fiirno marka wlmunkaru xadiidka munkarka alfardu ay alxadiidu aladii infarada bihi marka ficil iyo maanta mawsuul usoo qadar ashaan mawsuul ka dhig fardidaasna waxaa waaye ficilka ishtiqaaq waxaa tiraahdaa walmunkaru munkarku alfard ay aladi infarada bihi raawin ou la kali noqday wey raawigaas ama hiqa ha noqdo ama hiqayo naqlin khaalafa ow lam yukhaalif ma kala qaadin kada albardiijiyu sidaasuu kadaa adlaqa saasuu idlaaqay albardiiji xaafidulciraaqi marka waxaad moodaa inuusan arrintaa uusan ku khilaafsanayn oo munkarba haddii la yidhaahdo idlaaqaas inaysan jirino in meeshii shaadka loo celiyo wasawaabu sida sawaabtana fi takriij ay fi lmarwiyi ma garatay ay fi lxadiidi almarwiyi bi hada alinfiraad xadiidka maaragtay fardinimada lagu wariyey marka maanta la badlaynaayo ma garatay ijraacu tafsiilin in la geliyo oo tafsiilkaasoo lada shuduudi mar tafsiilkii maanta ma arkaysaa shuduudka noogu soo maray muxuu ahaa waa kii yidhi wakhtaara fii maa lam yukhaalif ana man yaqrubu min dabdin fafarduhu xasan ow balaga dabda fasaxe ow bacud canhu fa mimaa shada fatraxu warud oo saddex u kala qaybi ma garad wixii maaragtay sidii shaadkii haddii dadka warinaayo oo qimada ay sixada ay ka joogaan xadiidkii waa saxiix hadday labdiga ay ku dhow yihiinna xadiidkii muxuu noqonayaa xasan hadday dabdiga uu ka fogaadana daciifuu noqonaya marka waxaasoo dhan marka waxaa weeye in shaadkii iyo marka iyo munkarkii maaragtay la iskaga mid dhigo oon mukhaalafana aan loo shardin marka calaa kulli xaal munkarka sida mashhuurka loo yaqaan inkastoo ay jiraan sida haddaba waqad yudliqu bacdu alqudamaa'i ka axmed almunkara mmaa tafarada bihi raawi walow kaana hiqa markaasoo kale dacfi kama dhalanayso marka ee waxay ku wadaan lahu manaakiir marka uu leeyahay axaadiid aan cid kale lahu qaraa'ib iyadoo la yiriya lamid tahay ma garan laakiin isdilaaxa oo aada iyo aada mashhuurka waa labadaa isdilaax in la yidhahdo almunkaru maa khaalafa hiqatu fiihi maa maa khaalafa daciifu fiihi ahiqa in la yidhaahdo ama in la yidhaahdo man farada bihi raawin eh, maaragtay eh, laa yuhaqu maaragtay bitaxamuli xadiidkaas oo la kali noqday oo soo xambaaray aan la dhehaynin maaragtay waa waa lagu kalsoon muxuu ku miaaliyey wاlmunkaru munkarku alfardu waaye aladi infard bihi raawin kada albarduju adlaqa wالsawaabu fi اtakriiji takriij marku le waxa waay fi lxadiidi marwiyi kadalik xadiidkii sidaa infiraadnimada loogu wariyo ijraau tafsiil in la geliyo oo kaasoo mara la dashooda noo maray fahuwa bimacnaahu kada shayku dakara saasuu sheekhu xusay naxw kuluu cuna albalxa bitamri cuna hay xadiidkaas marka wuxuu ahaa kulu balxa bitamri faina bna aadam ida akalahu gadiba shayطaanu waqaala caasha bnu aadam xataa akala اljadiida bilkhalaqi yacni waxaad ku cuntaan balxa waxa weeye timirta markay carduntu intay soo dhaafto oy garowga ay tira soo garow ma dhahno ama gahayrna dadka qaarkood way dhahaan oy xoogaysato carduntiina ka tagto welina biseel aysan gaarin oo gadgaduud aysa noqonin ma garat taasa iyagu balaxay dhahaa marka laakiin waxaa arki jiray so-daanta markaasoo kale intay gooyaanay qalajinaan meel dhiganayaan markay qalasho hadhow biyay ku qoynayaan iyadoo garownimadii ku goynayaan waa qalajinayaan hadhow marka dambey cunayaan biyay ku qoynayaan markaasaa xoogaa markaas la rugi kara balax balaxay leeyihi laakiin balaxa asalkiis waxaa wey markay geedka ku taallo oysan adkaanin oo carduntiina ay soo dhaafto rudabkii iyo bisaylkiina markaas isa gaadhay marka wuxuu leey balaxa iyo timirtii bislaatay oo wax badan joogtay isku cuna fa ina ibna aadam fa ina shayطaana fa in ibna aadam idaa akalahu hadduu cuno qadiba shaydaan wa qaala wuxuu leey caasha bnu aadam waa cumriyey waa noolaaday xataa akala ljadiida wixii cusbaayo wuxuu ku dhahay bilkhalq wixii maaragtay gaboobay athawb اlkhalq waa marada gaboobday oo asalkeedu waxa weeye khaliqa yaklq khaliqa thawbu yakhlaqu khalaqan maradii waxaa weye waa gabowday ama jildigi waa gaboobay baaligay noqotay nacam nisaa-i wuxuu yidhi hada xadiidun munkaru dheh tafarada bihi abu zukayr nin la yidhaahdo ayaa maanta ma arkaysaa la kali noqday waa nin saalixoo xagga diinta ma garatay oo muslim xataa mutaabicaadku wax ka wariyay gayra annahu lam yabluq mablaqa man yaxtamilu tafarudu nin tafarudkiisa la ixtimaali karo oo qiimo yeelan karo maanta ma arkaysaa ma aha marka xadiidkan marka wuxuu ku dabaqmaya mihaalka uu sheegay mihaalka ku dabaqmaya xadiidkan saddex tacriifaan u sheegnay culimmada qaar u yaqaano xadiidkan wuxuu ku dabaqmayaa tacriifkan waa ku dabaqna may midka kaloo bayquuna oo sheegay oo waa maxay wlmunkar اlfardu اladi hadaa eh? wlmunkar alfardu اladi ah, alfardu ladi bihi alfardu bihi wlmunkar اlfardu bihi raawin hadaa tacdilu yaxmilu tafaruda waa nin daciif ah wuxuu la kali noqday oo xadiidkiisa keliga haddoo wariy aan lagu kalsoonaa karin mihaalkan kululbalxa bitamri kaas ayuu maanta ma arkaysaa noqday mihaalkii marka xaafid ibnu xajar ma usa sheegin halkan kuma uuna sheegin laakiin miaalkiisa xaafid siduu ku miaalay waa sida soo socota waxa weeye wuxuu yihi xaafidku miaalka oo waa maxay maa rawaahu daciifu liman lihiqaat wuxuu ku khilaafay miaal wuxuu ga dhigay maa rawaahu ibnu abi xaatim min طariiqi xubayb ibnu ziyaad xubay ibnu xabiib ibnu ziyaad xamza ibnu xabiib aziyaad oo la dhashay can abi isxaaq can ilcayzaar bni xure abi isxaaq asabiici cayzaar bni xure isaguna waa nin kaloo hiqa can ibni cabaas can nabiy sal alla alay wasalam qaala man aqaama salaata qofkii ooga wa aata zakaata taysiirkan ka heli kartaan mithaalkan iyo maarata nuqbada waa ka heli kartaan kan laftiina inuu kugu yaalaa dhici karta ciraaqi wa aata zakaata wahaa wa aata zakaata oo zakada bixiya waxaja albeyta wasaama waqara dayfa dakhala aljannata qaala abu xaatim huwa munkar waa xadiidkan xagga sanadku leh lianna kayruhu min ahuqaati rawaahu can abi isxaaq mawquufan ayay ka wari ibnu cabaas oo mawquufka oo macruuf laakiin ninkan xubay ibn axmed aziyaad waa nin marka daciifaho wixii uu hiqaada uu ku khilaafo lama maarad sababtoo inkaarku sanadkana waa geli karaa matnigana esh waa geli karaa inkaarku marka miaalkan waxa weeye maa khaalafa daciifu fiihi hiqaatu dadka hiqaada wix uu ku khilaafo ayuu miitaal iyo xaafi usoo dhigay naxu kuluu cuna albalaxa bitamri alkhabar xadiidkaas waa xadiidkaasna wuxuu sanad ahaana hadda waa munkar matni ahaanna waa munkar sababta waxaay shaydaan bini aadam inuu iska noolaado wax iska cuna iska caba waa iska rabaa wa yulhiihim alamal ibnu aadam inuu wax cuno wax cabo oo cumar dheer shaydaan kama xumaada wuxuu ka xumaada qof toosan markuu arko maanta ma arkaysaa zaahid aho diinta ilaahay ku toosan laakiin qof cunaay oo cabay sida xayawaankii wax shaydaan waa maarata wuxuu raba ya nasusay ka hor imaanay waxaa lagu yaqaana axaadiida markaad daciifta oo mawduuca qawaacidda sharciga ka hor imaanay marka hore wa malikin maalik muxuu soo qadaray maaragtay maalikin oo kale wy xayu qada marka xayu samaa oo ku magacaabay ibnu cuhmaana cumar ayuu ku magacaabay waxaa jira xadiis oo wariyo wiil la yidhaahdo camar ibnu cuhmaan ibnu cafaan wiil la yidhaahdo wuxuu leeyahay nin kaloo walaalkiisu isna xadiidka wariyo cumar ibn cuhmaan ibn cafaan la xadiid marka uu laga wariyey ruwaadoo dhan camar ibn cuhmaan ibn cafaan radi allahu canhu ayuu maalik wuxuu dhihi jiray cumar ibn cuhmaan maaligna marar badan magacyaalka waa ka bedelmi jiray maala mucaawiya ibnu lxakam magac kalu ku sheegi jiro ma garat ninkan kale oo isagana camar ibnu cuhmaanna cumaruu ku sheegi jiray marka markii la weydiin wuxuu hi qof aan qaldanna maa jira marka dhib ma lahan wax hadda saas u weyn ma ahan xadiidkana sida loo wariyey waa kana oo xadiidka sida loo wariyey waa kana xadiidka waxaa wariyey maalig wuxuu ka wariyay can zuhri can cali bni xuseen cali bn xuseen yaa yaqaana zayn alcaabidiin can cali bn xuseen zayn alcaabidiin ayuu ka wariyay can zuhri zuhri waa imaamkii weynaa nacam haa maya can zuhri can cali bn abd can cali bn xuseen uu ka wariyay maaligaa zuhri ka wariyay can cali bn xuseen can camr bni cuhmaan can camr ibn cuhmaan ayuu ka wariyay ya haa can cumar bni cuثmaan wamaalikun muxuu dhahay amay sida saxda can camar ba fiir u fiirso xadiidka saxda so can camar idima kuma qoran can camar bni cuثmaan can usaamata bni zayd marfuuca wa camar wa cuhmaan hiqataani kilaahumaa waladu cuhmaan gayra ana alxadiid inamaa huwa can camar waa kana bifatxi ilcayn xadiidku ah, waa kaas hay waqad xakama muslim wagayruhu calaa maalik bilmahw bilwahm ayuu ku imtixaanay qaala ibnu salaa fahuwa munkar marka inkaarkan sanadku u noqonaya inkaarkan sanadku u noqonaya xadiidku waa haabit waaye duruq kaloo haabit ka yahay laakiin inkaarka sanadkan oo maalig ayuu u kala noqonaya sababtoo ah cumarkii ayuu cumar wuxuu ku magacaabay xaafid ibnu ciraaqi wuxuu yihi qultu famaada yani arrintan maxaa ka ratib maayo macnaa xadiidkii markaasa waa saxuu leeyahy laakiin culimmadu waxay dhaheen waxaa ka ratib maayo waa shuduud fi sanad sababtoo ah maalik fiqaadii dhan muxuu ku khilaafay ninka magaciisii ma garan ah, macaawiye ninkan magaciisa fuqaada dhamba ku khilaaf marka waa shuduud bisanad ayay maanta noqonaysa hadhow wuxuu noo keeni karaa baabulcilal in yacla bnu cubayd oo meel laga rabay maaragtay cabdullaahi ibnu dinaar inuu camar ibnu dinaar oo ka dhigo waa nooc min alcila kamid mid laakiin hadda miihaalkan waa shaadkii ma ahane cinda man yufariq bayna almunkar washaad xadiidkan muxuu noqonayaa khilaafkan shuduudu noqonaya inkaar ma ah sababto maalikii qawaay bal huwa min awhaq innaas bal huwa min awhaq innaas idan mitaalkan wuxuu ku taagan yahay calaa ra'yi qofkii maaragtay shuduudka iyo munkarka isku mid dhiga ya bardiijo oo kale ama se ibnu salaax oo kale ibnu salaax oo kale nacam ibnu salaax oo kale sababtoo ah Eh, munkarkii wuxuu leeyahay saddexdii darajoo kale ha loo kala qaado marka munkarkii agtiisa mar saxiixuu ka noqon kara mar xasan oo ka noqon kara mar daciif iyo sida axmed bin xambal iyo culimmada markood ay ku hadlaan oo qofka waxay la kali noqday ay leeyihiin ma garatay eh, rawa axaadiida munkar hadda suurada waalix ma tahay hal baran ku celinayo wlmunkaru xadiidka munkar la yidhaahdo alfardu ee aladii infarada bihi waa raawin waaxidun ou la kali noqday kadaa sidaasow adlaqa albardiiji marka calaa ra-di lbardiiji mukhaalafana shardi ma ahan soo maaha fiqannimo iyo maanta ma arkaysaa dacfinimo labadoodana shardi maaha wasawaabu laakiin sida sawaabtaa fi takriiji ee fi lmarwiyi fii dalika xadiidka fardinimada lagu wariyey ijraa-u tafsiilin tafsiil in la geliyo lada shuudi mar shuduudkiina soo dhaafay markat kaasoo marna lada shuudi tafsiilkaasoo marna maray lada shuduudi shuduudka markaan kasoo sheekeyna maray oo waa maxay saddex qaybood in laga dhigoo la yiraahdo haddou labdigiisa ou sarreeyana xadiidkii waa saxiix haddii ou hou dhow yahana waa xasan haddii uu ka fogaadana waa la radinayaa nacam haye kada shayku dakar saasoo sheegay naxw kuluu cuna albalaxa balaxi bitamri ku cuna alkhabar khabarkaas waa soo sheegnay abu zukayraa wariyey wax kaloo la wariya lama arko abu zukayrka tafarudkiisa wax meel istaagi kara maaha wamaalikun imaam maalikna wanaxwi maalikin waayo samaa wuxuu magacaabay ibnu cuhmaan xadiidkii laa yariu almuslimu alkaafira xadiidka ou ka wariyey zuhri can maaragtay yuu ku wariyey zuhri can cali bn xusein zayn alcaabidiin can usaama bn zayd ah, marka waa kasoo kal noqon aan misaalku sheegaynay laa yariu lmuslim lkaafira wala alkaafiru lmuslima xadiidkaasoo ahaa marka xadiidkaas magacii maanta ma arkaysa wuxuu ku bedelay camar ayuu cumar ku bedelay sama bn cumaana oo ka wariyay cumar ayuu ku magacaabay ninka runtaana waa maxadiidka wariyey waa camr camr waa ninka qultu waxaan hadaan haddaan famaada maxaa ka ratib maayo macnaa taas waxaa weeye wax ka ratib male waxbaa ka ratib maayaanoo qofkii aan shuduudka iyo aan maaragtay dacfi aan u kale aan aan maaratay mujarad ilkhilaaf uun ka dhigaayo munkarnimada inkaarkuna inuu sanadka shuduudkuna sanadka uu geli karo ama matniga uu geli karo shuduudkan sanadkau galay hadda ma garan ilaa iyagoo ma kala duwaayaan ragga qaarkood eh, inkaarka iyo shuduudka ma kala duwaayaan taasaa ka rakibaysa bal xadiidu nascihi yani bal almihaalu lmundabiq waayo almihaalu saxiix waxaa weeye xadiidu nascihi siibitaankii xadiidkii ou siibay khaatamahu cinda alkhalaa musqusha marka u socdo wa wadcihi inuu meel iska dhigaayo khaatamkiisana naqshiga muxamedu rasuulullah ayaa ku qornay okay wuxuu ishaarayaa marka halkan xadiid kale buluuqmaraamku aad ku aragteen oy afarta ay maaragtay asxaabu sunna ay wariyaan oo baabu maaragtay eh, alistinjaa uu maaragtay uu ku sheego oo uu leeyahay anas min xadiidi anas marfuucan kaan rasuul lahi sal allau alayh wasalam idaa dakhala alkhalaa'a masqusha haddii uu gelaayo wadaca khaatamahu khaatamku iska bixi jiro akhrajahu arbaca xaawixahu macluul cilladu waa maxay hadda la sheegaya xadiidkan horta waxaa wariyey nin la yidhaahdo hamaam binu yaxya binu dinaar alcuudiyaa la yihahdaa hamaam ibnu munabih maaha ma garata abu bakr albasri hiqatu rubamaa halad qalqaladoo marmar leeyahay boqol iyo lixdan iyo afartii u dhintay can ibnu jurayjoo ka wariyay can zuhri can anas kamaa rawaa asxaabu sunan ibnu jurayjna waxaa weeye waa cabdilmalik bn cabdilcaziiz ibnu jurayj ninka la yihaahdo iqatun faqiih uu leeyahay xaafid oo culimmadii waaweyna xadiisku uu mari jiray haddaba nimankan waxaa weeye labaduba hamaam iyo ibnu jureey waa asxaab waa rijaash saxiixeynka laakiin saxiixeynka hamaam cad ibnu marna kama wariya sababtoo ah hamaam waa ahlu basra u ahaa ahlu basra marka axaadiida ibnu jureej ay ka qaateen waxbaa ku jira culimmada si ay wax marka le ninka daciif ama qalad ama axaadiisu fulaan waxbaa ku jira waa mar lasoo tijaabiyo lasoo tiro koodo hadda hamaam daxe waxaan dhahna markuu xaafid tarjumaayo wuxuu leeyahay qaladaa ka dhac marmar qaladka marka waa waxa lasoo tijaabiya xadiidkanoo kale looga jeeda aqlaada ka dhacayso xadiidka saasuu u qoran yahay laakiin xadiidka asalkiisu wuxuu ahaa hamaam can ibni jurayj can ziyaad bnu saciid nin la yidhaahdo isagoo nusuqaa can zihriy can anas ana nabiya sala allahu calayh wasalam ittakhada khaatan min waraqi khaatim oo waxuu yeeshay oo fido ah uma alqaahu waa iska tuuray hadhow marka hamaamaa wahmi sameeyey oo wuxuu u maleeyey ma garata inuu xadiidkoo ahaa annahu sal allahu calayh wasalam cindamaa yadkhulu khala inuu maaragtay oo musqusha uda jiray xadiidka xadiiska khaldan cilada xaafidka uu sheegaa waa taas macluulka markuu ku waxaa leeya xadiidkan saan maku tooso xadiidkan asalkiisu wuxuu ahaa hamaam ibn yaxya alcuudi wuxuu ka wariyay can ibnu ibnu jurayd can ziyad ibnu saciid can zuhri asalkiisuna waxaa nabigu intuu khaatam waraqa uu samaysto iska tuuray musqulow gela iyo midna ma ahan marka wahamka ibnuhamaan buu ka dhacay marka taasoo kale marka xadiidkaasoo kale munkar laakiin miaalkaasoo kale markan xadiidkaasoo kale munkar aan dhahay hamaam waa iqo soo maa walow xadiidkabaa ku khaldan marka munkarkii calaa isdilaaxi ay saddexda anshan kow ku dabaqmaya ya maya saddex isdilaaxaan soo sheegna culimmadu waa munkar abu abudaawud waa munkar oo dhahay kuwa idlaaqo ku darmaya oo munkarka iyo shaadka aan kala soo celin oo maarag eh, laakiin wax sax laakiin muaa waxay u ahaa waa w un wax la tafaruday marka tafarudkii haddii oo dabdigiisa la duro soo maha daciif oo noqonaya soo maha marka wuxuu noqonayaa qolada aan kala bixinayn wailaa haddii oo maaragtay hamaan maadaama uu hiqo yahay oo wax kaloo ku khilaafa aysan oo xadiidkan wax la wariyo aysan jirin may cidoo ku khilaafay hadda mala laakiin xadiidka waxaa la ogaaday inuu qalad yahay oo ku jafay adiga calaa kulli xaal mukarna waa la iska dhigi karaa adiga saadna waa la iska dhigi karaa laakiin xadiidku waa fahamteen xadiisku wuxuu ka ahaa asalkiisu hamaam bnu yaxya can ibni jurayj can ziyaad bnu saciid can الzuhri can anas bni malik ana rasuul lah sal اllau alيه wasalam itakada khaatama min fidaة uma alqaa muxuu isu bedelay xadiidkii oo hamaam ugu dawagadoomay kaana idaa dakala اlkhalaa wadaca khaatima marka xadiidkii marka maxfuud ma ahan eh, sideedana waxaa lahaa hamaam eh, ninka la dhaho hamaam naxi alcudi waa basr axaadiista ay reer basro ay ka wariyaan ibnu jurayjna waxbaa ku jira tan kale ibnu jurayj mudallis waayo halkaana maaragtay samaac oo ma uusan tasriixin saasaa marka xadiidkaas ayaa marka looga eh, tirmadi iyoo kale ayagu waa socoseen waxay ku leeya waa xadiid mustaqil laakiin culammadii jahaabadada hawaaidkiiy xaafidku xataa cabbaar difaac baagay markii dambe waa ka shakiyey waxuu yidhi waxaan uga cabsanaa xataa haddii la dhihi lahaa waa xadiid kale ibnu jarayd aat ah, mudallisa ah, ilaa samaac loo helo isagoo maanta ma arkaysa oo taxdiid loo helo xadiidka lama socodsiin karo halkaas waxaan uga soo baxnay maaragtay alxadiid almunkar alictibaaru walmutaabacaat washawaahid الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شورك من معتبر به فتابع وإن شورك شيخه ففوق فكذا وقد يسمى شاهدا ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد وما خلا عن كل ذا مفارد مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة عيينة وقد تبع عمرو في الدباغ فاعتلد ثم وجدنا أيما أيما إهابي فكان فيه شاهد في الباب الاعتبار اعتبارك والمتابعات والشواهد ictibaarku waxawy waa waxa jagaraynka oo waa maxay xadiid ayaan sanad keliya ku helnay hadhown waxaan raadinaynaa kutubtii ka raadinaynaa bal inuu xadiidkan wax xoojiyo oo duruq kale iyo asaanid ku soo aroortay uu leeyahay dariiqadaasaa marka waxaa la yidhaahdaa ictibaarka mutaabacadii shawaahidna waxa weeye waa xadiidkii xadiidka kala raacay oo xoojinayo tacriifkana waan arki doonaa aan horta laqbayno kabacdi tafsiilka usoo jeesano alictibaaru ictibaarku waa mubtadia khabarkii waxaa weeye sabruka jeegarayntaada wey inaad ikhtibaarto alxadiida xadiid xadiid a ah heshay hal sinad aada ku hesho hal shaaraka ma la wadaagay raawin raawi oo kayrahu asaga kayrkiisa meelaha waxaa ka shakisantahay raawi inuu la kali noqday kuwana haddee in lala wariyey waa ogta marka raawigaas cid kale ma la wadaagtay fiimaa xamala xadiidka ah uu soo xambaaray can shaykhihi shaykhiisa wax kala wariyey ma jiraan maalan shaafici oo kale hadduu maalig ka wariyo xadiid shaykhiisii oo maalig ahaa wax kala wariyey ma jiraan fa in yakun shuurika haddii lala wadaagsado min muctabarin bihi qof mutaabacadiisu ictibaar ay leedahay qiimanaada dad waxaa jira mutaabacaadkooda iyo xoojintooda aysa faa'ido lahayn nin oo faaxishul kalad ah faasiq isnaco inkaar ku dhacday mid mutaham bilkadib ah mid kaflo qabo asaga dhanba ebarkiisa dhoohan ma garat waxba ka warqab wuh iyo maah aan ogeyn kuwaasoo kale faa'iido male walidaalika markay ducafada laga sheekeynaa qaarkood xadiidka yuctabaru bih macnaa xadiidkana lagu jeegare karaa qaarna waxay leeyiin laa yuctabaru bi xataa iska dhaaf keligii in la cuskadee xadiid kale xataa maanta ma arkaysaa ma uu xoojin karo nacam xadiid kale xataa ma uu xoojin karo wa in shuurika haddii lala wadaagsado shaykhu shaykhiis ma garato haa macnaa asagii haddii aan lala wadaagsan oo shaykhiisa lala wadaagsado maalan xadiidkii imaam shaafici wuxuu ka wariyey maalik haddii maalik xadiidkaas lagala wariyo qacnabi iyo ay ka wariyaan waa taabic weliba taabic oo taamaw haddii maalik laga waayo xadiidkii oo laga helo naafic ama camar ibnu dinaar iyo laga helo ama maaragtay ibnu cumar iyo laga helo saasoo kale wa in shuurika shaykhu shaykh isdalwaas iyo fafowq wixii ka sarreeyay ilaa saxaabiga gaar fakadaa saas oo kale isaguna waa taabic waay laakiin waa taabic qaasiro oo gaaban kii hore ka gaaban waqad yusamaa shaahidanna waa lagu magacaabaa laakiin badanaa shaahid waxaa la yidhaahdaa wixii saxaabi kale oo wariyay uma idaa matnuun haddii ou maanta ma arkaysaa yimaado bimacnaahu hadduu ku yimaado uma idaa matnu ataa hadduu yimaado bimacnaahu macnihiisa fa shaahidu baa la yidhaahdaa matnikan wamaa khalaa can kulli daa waxaasoo dhan wixii ka khaali noqda mafaaridun waa axaadiis farda ku itimaada waa mihaaluhu mihaalkiisa loogu akhaduu ihaabaha oo kale waay xadiidkaas oo muslim wariy min xadiid ibni cabaas fa lafdatu dibaaqi dibaaqa lafdadiisa maa ataa bihaa can camrin ila bnu cuyeyna camr ibnu diinaar oo ibnu cabaas ka wariyey camarkaas ibnu cuyeyne bis ayaa ka wariyey cid kale kama wado waqad tuubica camrun camar waa la raacayo fi dibaaqi dibaaqi waa lagu raacayo factalada markaas wuu xoogeystay oo cadaa aw isaguna wuxuu ka wariyey ibnu cabaas ka wariyey laakiin ibnu cuyeyne wax camar kala wariyey lama arko marka mutaabaca qaasira mutaabaca taama weli ma hayno uma wajadnaa waxaan helnay ayamaa ihaabin oo cabdiraxmaan wacla albasri almasri oo cabdullaahi ibnu cabaas ka wariyey ayaa la helay saxiix muslim ee qeyr ku yaalo fa kaana fiihi waxaa ahaaday shaahidun fi lbaab ayaa ahaaday horta waxa weeye wax yaraan kala tafsiilinayna iyada lafteeda baxdigan oo kale culummadu warar ayay kale leeyihiin laakiin horta ictibaarka luuq ahaan waxaa la yidhahdaa masaru ictabara ay nadar fi lumuur inaa arrimaha la eego liyucrafa biha shay-un aakhara min jinsiha si wax kale loogu aqoonsadaa la yidhaahda ma garat marka ictibaarkuna waxaa weeye haddii xadiidka duruqdiisa la fiiriyo oo maanta cid kale ma warisay mase ma warin haddii la yidhaahdo ee jeegarayntaasa waxaa la yidhaha ayaa la yidhahda ee ictibaarka ida wax gooniya maaha waxaa muhiimka waa mutaabic iyo shaahidka iyo mutaabaca taama iyo mutaabaca qaasinaan garan maane ictibaarka waxawey waa habka dariiqada weygaas aada qaadaysaa ictibaar la yidhaahda ee iyaga wax gooniya maaha shaahid maxaa la yihahda mutaabic iyo shaahid maxaa la yihahda mutaabic waxaa weeye xadiidkan iyo taabicna waa la yihahdaa xadiidkan hadda la wariyey ma garat oo ninkaa raawiga oo wariyey nin kale haddii ou la wariyo xadiidkaas oo gaar ahaan shiiqii ay ou kala wada wariyo sidii hadda aan sheegnay maalik shaafici hadow ka wariyo haddii cid kaleo qacnabi iyo qutayba ay kala wariyaan waa mutaabic oo taam haddii ilaa naafic ilaa ibnu cumar laga wariyana waxaa la dhahaa waa mutaabic qaasir sida isilaaxa caamka oo xaafid ibnu xajar ou ku haddii ou saxaabi oo wariyana waxaa la yidhaahdaa oo saxaabi kale oo wariyana shaahidaa la yidhaahdaa qaarna waxay leeyiin mutaabici waxaa la yidhaahdaa wixii lafdiga iyo macnaha iswaafaqsan shaahidna wixii uun macnaha waafaqsan marka waa laysku idlaaqaa dhib mala yacnii shaahid haddii aad tiraahdid wixii maaragtay eh, saxaabi kale oo wariyaa shaahidna yidhaha qaarley qaarna waxay leeyihiin saxaabigaas laftiisa waa laga waraya laakiin xoogaa hadduu lafdiga oosa waafaqsan oo macnaha waafaqsan yahay waxay leeyihiin waxaa leeyahay waa shaahid hadduu laakiin lafdan oo macnana waxaa la yidhaha mutaabac mutaabicaa waxaa la yidhahdaa eh, mutaabica la yidhahda marka qaar shaahidka mutaabicu kala duwaayaan lafdiga iyo macnaha qaarna saxaabiga laakiin sida jaadadaa waxaa weeye lafdigu ama ha iskhilaafsanaado ama yowsan iskhilaafsanaanin wixii shaykha shaykhiisa ilaa shaykha kale wixii laga wareego oo ilaa macnaha iyo lafdigaba ilaa saxaabigaas mutaabica leedahay iyada waxay u kala baxaysaa qaasiro iyo taamo markay dhowdahay oo shiikha oo ardaga shiikhuu ka wariya lagala wari waa mutaabaca taama markay shiika shaykiisa ilaa saxaabi ay gaartaan waa mutaabaca qaasir markii ay gaarto saxaabi kalena shaahid baa la yidhaahaa laakiin qaarna maxay yidhaahdaan mutaabacadana waxaa loo jeedaa wixii lafdiga macnaa iswaafaqsan ma garata ama saxaabigaan ha ka wari ama saxaabi kale shaahidda maxaa looga jeedaa makhtalaa makhtalaf lafdi watafaqa fi lmacna ayaa looga jeeda laakiin xaafid ibn xajar wuxuu leeyahy labadaba waa lagu ilaaqi karaa labadaba waa lagu idlaaqi karaa marka sida xaafidka ibn xajarna marka isagu wuxuu ku wadaa marka ciraaqna wuxuu ku wadaa shaahidka inuu yahay wixii maanta ma arkaysaa lafdiga waa wixii macnaha waafaqsan oo shaahid ka wada mutaabacadana wixii lafdiga macnaba khilaafsan ayuu ka wada ayuu saasoo noogu wadaa marka aan saa u fiirsano alictibaaru ictibaarka sabruka inaad jeegaraysid waayo ood ikhtibaarta alxadiid xadiidka aad heshay sanadkiisa halsha markaasaas leedahay amu raawigaan la kali noqday raawigii adiga aad ka shakisid hal shaaraka raawin raawi ma la wadaagsaday hayrahu oo kale fii maa xamala raawigan adiga aad haystaa wuxuu soo xambaaray can sheekhi sheekhiisa kasoo xambaaray sheekhiisa marka haddii lala wadaagsado calaa silaax ibnu xajar haddaan ku socno maxaan leenahay waa mutaabic laakiin waa mutaabaca eesh taama aan leenahay sababtoo shaykhii lala wadaagsaday fa in yakun shuurika haddii lala wadaagsado min muctabarin bihi qof oo la ictibaarayo ma garat a ou shaykhiisi kala wadaagsado fa taabicun markaas taabicaa la yihahda laakiin mutaabic oo ah oo taama Ah. kii hore waxaa le alictibaaru sabruka alxadiida hal shaaraka ra-win kayro fii maa xamalo wuxuu ka xambaara can sheykhi anaa marka xoogaa khalad yar ku dhacay wuxuu sheikiisu ka xambaaro inaad jeegarayso fa in yakun marka shuurika haddii lala wadaagsado sheykhiisaan min muctabarin bihi qof oo maarata mutaabacadiisa ay ictibaar ay qiimo leedahoo macnaa dacfigiisa uu muxtamil yahay amaba hiqaa fa taabicunaa la yihahda laakiin waa mutaabaca esh taama calaa silaax bn xajar wain shuurika haddii lala wadaagsado shaykhuu shaykhiisa fa fawqu fakadaa waa mutaabac laakiin maxaa la yidhaahdaa mutaabaca esh qaasira waqad yusamaa shaahidan waa lagu magacaabaa istilaaxa un maarata uma idaa matnun hadduu matn yimaado oo bimacnaahu uma idaa ataa hadduu ataada soo hormari matnun xadiid oo bimacnaahu ah laakiin lafdiga ma waafaqsana fashaahidiyaa la yidhaahda oo macnaha muxuu ku socdaa isagu isdilaaxa ah in wixii lafdan wa macna isku waafaqsana inay mutaabaco ay yihiin walow saxaabigaasba maaragtay saxaabi kaleba ha ahaade wixii macnaha iska waafaqsan laakiin lafdiga isku khilaafsanna inay yihiin shaahid saasuu haystaa laakiin annagu maadaama uu calaa salaax ibnu xajar maadaama uu hal saxaabi uu ka yimaado hadduu hal saxaabi ka yimaado maxaan leenahay uma idaa ataa matn bimacnaahu fashaahid macnaa waxaan leenahay hadduu isla saxaabiga uu ka yimaadana waa mutaabic oo qaasira hadduu saxaabi kale uu ka yimaadana maxaan leenahay waa shaahid oo waxaan u deynaynaa sida maaragtay ciraaqiaan u deynaynaa ma fahamteen wamaa khalaa can kulli daa wixii intaa ka khaali noqda oo mutaabaca waa loo waayo mutaabaca qaasira waa loo waayo shaahid waa loo waaye ama aan dhahno shaahidka aan dhahno waa wax xadiid ku macnaa lafdigasa ka duwan ama shaahid aan dhahno waa xadiid saxaabi kale ka yimid aan dhahne labadaba isku qaaday wixii laga waayo intaas mafaaridu wa mafaaridu miaalu ku siiye wuxuu yihi low akhadtu mihaaluhu low akhaduu ihaabaha hadday qaataan xadiidkii maaragtay ee nabiga calay salaa sla dhihi jiray maaragtay hal akhadtum ihaabaha xadiidkii ahaa oo eh, dibaaqa ku saabsanaa muslim iyo sunanka waqeyrka ay wariyeen halla akhaduu ihaabaha may qaataan fa dibaaqa xadiidka in la megdeeyo oo dibaaqaas maa ataa bihaa can camrin camr ibnu dinaar kama warinin ila bnu cuyayna maaha idan infarada bnu cuyayna hada alxadiid can camr bni dinar xadiiska marka mutaabaca taama looma haayo calaa silaax ibni xajar mutaabaca taama uma hayno falafdat dibaaqi maa ataa biha can camrin ila bnu cuyayna waqad tuubica camru camar waa la raacay fi dibaaqi oo yaa raacay cadaa ayaa raacay factadada waa ku xoogaystay can cadaa can ibni cabaas wey calaa silaax xaafid ibn xajar maxaan leenahay waa mutaabaca oo qaasiro sababto waa maxay mutaabaca taama oo ibnu cuyeyne xamar dinaar ka wariya lama hayo soo ma haye uma wajadnaa waxaan helnay ayamaa ihaabin ayaan helnay oo muslim baa wariyey oo car cabdiraxmaan ibnu wacla ma garatay can ibnu cabaas ayuu ka wariyey laakiin xadiidka xadiis ibnu cabaas waayo fakaana fiihi shaahidun fi lbaabi macnaa waa ku macnow ka wadaa marka shaahidu u yahay marka xadiidkii ibnu cabaas oo ka yimid haddaan shaahid filbaabi aan nahno waa istilaaxa markaan qabsanno shaahid waxaa la yidhaahdaa wixii macnaha lamida laakiin lafdiga khilaafay sidaa darteed ibnu xajar wuxuu leeyahy miaalkan mundabiq maaha laba shay baa ka maqan mutaabaca taama horta xadiidka waa ka maqanta ibnu cuyaan mutaabaca taama u haysanaa wax camar ibnu dinar kala wariyey may waxaa kaloo naga maqan haddii istilaaxa aan qaadano shaahidku waa wixii saxaabi kale oo wariyey shaahidna ma haysano calaa hada alistilaax mihaal marka arrintaas ku haboon ayuu keenay sababta wuxuu dhaha xadiidkan mihaalka waxaa naga maqan mutaabaca taama ma oo ibnu cuyayna wax camar ibnu diinaar xadiid kala wariyey ma sidoo kale haddaan dhahno shaahidka waa wixii saxaabi kale oo wariyana xadiidku dhan muxuu isugu soo noqonaa riwaayada camar ibni dinaar can ibni cabaas cadaa can ibni cabaas cabdiraxmaan ibn wacala can ibni cabaas saddexdooda ibn cabaas soo noqnoqonaya soo maa ee cala listilaax oo shaahidka saxaabi kale waa la yidhahdo ma haysan ee wuxuu dhahay mihaalka uu ku dabaqmaayo waa kan xaafidku waa reero tatabuc waayo cajaa'ib yani mihaalka haddaa aragta waxaad fahmaysaa yani juhuudda sheekaas uu ku bixiyey musطalax alxadiid iyo xifdigiisa iyo dakiyiisa xadiida adagoo taqaanaanoo hadda ramadaanka oo nagu soo dhow ramadaanka maxaa lagu afuraa waa taqaanaa ima ru'ya wa imaa bikamaali eh, shacbaan halaaثiin waa xadiidkaas waa xadiis adagoo taqaanaa marka xadiidkaas ku haboon wuxuu yidhi maa rawaahu ashaaficiyu fi اlumi waxaa idin dhigaa isagana Eh, nuqbahan waa ka helaysaan isagana eh, waa xag ka helaysaan oo kale isagana taysiru mustalax waa ka helaysaan iyo kanna waa uu dhigaya laakiin sida uu qaabkan hadda aan usoo dhigay waxaan kasoo qoray nukadka qaabka ugu macaan waayo oo uu soo khulaasay lakin waa iska fahmi kartaan dhib male can malik can cabdullahi bni dinaar can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaal ha ashahru tisca wa cishruuna waay sida qaalibka falaa tasuumuu xataa taraw lhilaal ilaa bishaad aragtaan maalan shacbaanaan ku jirnaa maaragtay ilaa aan bishii kale oo ramadaan aragno ma soomeyn walaa tafduruu ma ha afurina haddaan ramadaan aan soonno ma afurina xataa tarahu ilaa shawaal aan ka arko tarahu waxay u noqonaysaa hilaalkii u noqona damiirku fain quma calaykum haddii la inka maaragtay daboolo fa akmilu lciddata halaaiina ciddada dhammaystira marka riwaayadan hadhow aad adiga maqlo maaragtay qaaraas ku khilkhilaafo soom yoomushaki iyo yowm alqiim iyo xanaabilada waa kuwa sooma meelahana xoogaa wax ka waxwaxaystaan waa looga raajacsanyahay masaladana xataa ibnu taym qaym iyo xanaabilada iyo maqaadisada iyo masaladaas xanaabilada way ku khilaafaan maaragtay soom yowm maalinta hadday xirki hamiinkii sodonaad ah cerkii oo daruur noqdoo la waayo iyagoo xila ixtiyaadi aan u laakiin culimmada dambe oo muxadisiinta ah gaashaankay u daruureen waa diiday laakiin kuwa qaata xadiidkan iyo meelahaasi ka raaraadsana laakiin xadiidka bukhaari waa maxay haasa xadiidka marka shaafici waa maxay fain quma calaykum faakmilu ciddata alaaiina waa xadiidka fain alxadiida almadkuura fi jamiici almuwaa'aat can malik bihada اlisnaad bilaa fain quma calaykum faqduruu lah haa sax kan waa cadyah waa nas waay lama khilaafi karo faakmilu lcidda talaaiin laakiin meeshay wax ka raadsadaan waa kana fain quma calaykum faqduruu lah u qadar maxaa loo qadarnaa ma ramadaanaan u qadaraynaa ma shacbaan sodonkiaan u qadaraynaa waa yowma alqiimka xadiidkan kale ay ka luqluqsadaan laakiin daliishooda waxaa weeye xadiidaas kale dhagaha ka ka jafaysa marka nacam fa ashaara albayhaqiyu ilaa ana shaaficiya tafarada bi hada uu kali noqdoo dhan fa nadarnaa waan eegnou yidhi xaafidka bayhaqi hadda waa nin weyno hadda waxaaba la yidhaahdaa waa ninka shaafici manada kulehoo waxaa weeye mas'alo kastoo imaamu shaafici uu kutaba axaadiida ku takriijiyay asunan alkubraa wasuqraa waxaa weeye qowlka shaaficiyuu ku takriijiyaa badan oo adilada iyo waxaas dhan maaragtay waxay mutacasibna maa waa maarata ma mar yar dhifa inuu xoogaa difaaca dhica karta laakiin haalib waa nin xadiidka haalibka ah bal meelaha uu ku xiro oo shaaficow dhaho uu ku xiro masaladaas haddii xadiidku ansaxo wuxuu leeyahay waa ansaxay wahuwa madhabu shaafici xadiidka dw agtiisa ansaxo wuxuu dhahay marka bayhaqi ina shaaficiya tafarada bi laf iyadaa la kale noqday xaafid alxay wuxuu fa intaas kuma aanaan qancinin taqliidka iyo qofkuna warkiis inaa isaga qanacdamaan waa inaad baxdi iyo himilo aada leedaho bal ninkan wuxuu sheegaa war laguu soo gooriyey haddaa rasaailka markaa qoris wax baxsinaysa xadiida matalan oo ka soo qaadanaa riyaadu saalixiinka bukhaari ama muslim inaad ku kaaftoontid maan waa idaa adiga asalkii kitaabka weliba nusqooyin lagu kalsoon yahay aad kasoo jeeggaraysa oota saqdi baa dhici kara waxbaa dhici kara inaad kasoo jeeggaraysid oo riwaayaadka fiirisid adiga laftaada فإdا الbخاaري qad rawى الxadيiث في صحيح faqاla xadaثna cبdاللh بن mسلم الqcnبي waa raggii shaafiعي maalik kala qaatay waay xadaثna malik can cabdاللahi بن dina can cmr radي اlه canهuma ma garta fasaaqahu bاlafdi اladii dakarahu الshaafiعiy fain غuma عalaykum faakmilu الcidaةa ثaلaaثiina ayuu keenay fahaadii wuxuu dhahay mutaabacatun taama fii gaayati sixa liriwaayati shaaficiya oo mutaabacataa macnaha maxay cabdshaafici uu ka wariyey xadiidka maaliguu ka wariyey alqacnabin yuu ka warina maaliguu ka warina yaana xadiidka wariyey bukhaari marka xaggee loo doonaa waxa weeye acla saxiix oo noqday marka soo ma haye horta mutaabaca taama waa loo helay laakiin waxaa la yaab lahu dhahay siduu shaafici kaga qarsoomay Eh, wadalla calaa ana maalikan rawaa can cabdillah bilafdayni lafdiga muwadaca ku yaala iyo lafdigan bukhaari oo wariyey oo lafdiga muwadacaad ku yaalla waxaa weeye eh, fain quma calaykum faqduruu lahu marka tafsiir kaloo ixtimaali kara walidaali qolada e maalinta eh, yowmulqiimka waa la soomi karaa meeshaas wax ka luqluqsaday nacam haye cabdullahi ibni dinaar haddana waa la raacay oo can ibni cumar ayaa lagala wariyey mid muslimaa wariyey min ariiqa abi usaama wa axmaad bin usaama can cubaydillaahi bni cumar can naafic can ibni cumar fadakara alxadiida wa fii aakhirihi fain quma calaykum faqduruu lahu halaaثiin marka iyadana ihaamkii waa baxay oo waxaa loo qadaraa inay tahay shacbaan ama rabadaanna bisha soo socota kow inaan loo qadarayn a meeshay ka baxday wthaani akhrajahu ibnu khusayma fii saxiixi min ariiqi caasim ibni moxamed ibni zayd can abiyi can ibni cumar sanadkan waa sanad cumari waa ninkan maxamed ibnu zayd ibnu cumar ibnu zayd zayd ibnu cumaraa la yihahdaa marka aabihiisoo ka warina ibnu cumarna waa awowgiis bilafdi fain quma calaykum fakamiluu halaahiin soo maaha idan halaahiin ama shacbaan ha ahaato ama shawaal ha ahaato hay wa amaa shaahiduhu falahu shaahidaan shaahid marka muxuu ka wadaa kuwii hore waxayn mutaabaca taama iyo mutaabaca qaasira shaahid muxuu ka wadaa min saxaabi aakhar bal hadda fiiri mihaalkaas yacni salizayal mooya yani ama sharaab ama caanoo kale u dhadhamaya qofkii xoogaado xadiidka culumtiisa u baxo nacam wa shaahiduhu falahu shaahidaan ma garata midka koowaad min xadiidi abi hurayra rawaahu lbukhaariyu can aadam aadam bnu abi ayaasaa la yidhaahdaa waa ragga shucbo ka wariyay iyo sufyaan thawri iyo waa alli yaraa marka bukhaari sanadkan oo kale agtiisa waa malab waa sababtoo ah shucbo badanaa laba ninaa u dhaxaysa qundur maxamed bnu jacfar iyo shucba laakiin markuu aadam bnu abi iyaasi rag kale ka warinaayo dhag shucbow toos uga dhaca hal ninaa u dhexeeya laakiin haddee wax badan kama haysto haddee nimankaa niman yaryaray ahaayoona iyagana iyagoo waktigooda ugu dambeeyo soo gaaro nacam can aadam ibnu iyaas can shucba can moxamed ibnu ziyaad ninka la yidhahdo can abi hurayra walafduhu fain qumma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana alaaثiina tan waaba caddaysaba ciddata shacbaana alaaثiin xadiiska abu hurayra marka waa shaahid sababtoo ah kii hore wuxuu min xadiid ibni cumar kana waa maxay min xadiid abi hurayra shaahidka kale waa kana asaguna min xadiid ibni cabaas weeye radi allahu canhuma akhrajahu annisaa'iy min riwaayati camar ibni dinaar can maxamed bni xunayn can ibni cabaas bilafdi xadiid ibni dinaar can ibni cumar waa midkii hore oo shaafici oo wariyay fain quma calaykum faakmilu lcidda alaaiin fa hada mihaalu saxiix oo xaafidku biduruqin saxiixa lilmutaabacati ataama waannaaqisati washaahid bilafdi washaahid bilmacnaa wallahu lmuwafaq soo cilmi waa weyn maaha maasha alla halkaas laqbaan ku celnaa markala ya hal mar ku celi haye alictibaaru ictibaarka waa jeegaraynta waaye sabruka adiga ikhtibaarkaaga waaye alxadiida xadiidaas aada heshay oo sanad aada ku heshay ayaad maxaad ikhtibaaraysa oo fiirinaysaa hal shaaraka marka waxay dhahaan ictibaarku wax qaybkaa ah mutaabacadii shaahidka ma aha oo qayb iyo qayb ma aha dariiqadaas wax lagu baaraayo oo shaahidka iyo taabica weligaa lagu ogaanayo ayaa ictibaar la yidhahdaa jeegarayntaas hal shaararka ma la wadaagsaday ma garatay raawin xadiidkan oo raawiga aada haystaa oo wariyey raawin raawi kale oo kayrahu kayrkiisa ah fii maa xamala xadiidkan oo soo xambaarsay can sheykhi ma kala wadaago u fiirsee fa in yakun shuurika haddii lala wadaagsado shiikhiisa min muctabarin bihi nin oo xadiidkiisa iyo mutaabacadiisa qiimo ay leedahay ama hiqa ah ama dacfigiisa ou dhow yahay fa la yihahda laakiin waa mutaabaca eesh taamo wain yakun shuurika hadii lalawaaso lishaykhi fakada iyaduna waa mutaabac laakiin maxaa la yihahdaa mutaamaca naaqisa ama qaasira la yihahdaa waqad yusamaa shaahiduna lagu magacaabi karaa uma laakiin waxaan ku soconayna dariiqadii xaafidkaan ku soconayna laakiin waqad yusamaa shaahidintaas waxaway waa duruqdii kale oo shaahidkii mutaabacada waa la isku bedelaa mar waa la isku sarifa iskuma dhibaan culummadu oo xaafidku wuxuu leeyahay walamru fiiha yasir dhib male haddaa shaahidkii mutaabaca ku magaca mutaabacada shaahid ku magacaawdo waxa dhan waa isku baabule dhib mala uma idaa ataa hadduu yimaado matnun xadiid oo bimacnaahu uu yimaado oo yimaado fa shaahid waa la yidhaahdaa ama markaas sida uu ku wado ciraaqi ama saxaabigan ha ka yimaado ama saxaabi kale ha ka yimaado wuxuu ka wadaa hadday lafdiga iyo macnaha isku waafaqaana waa mutaabic hadday macnaha iska waafaqaanna waa shaahid laakiin haddaanahay reer xaafid ibnu xajar maxaan leenahay haddii uu saxaabigaas keliya uu ka yimaado waa mutaabaca weeye ma garata hadba qaasiro iyo taamo waxay noqota haddii uu saxaabi kale ka yimaadana maxaan leenahay waa shaahid wamaa khalaa wixii ka noqda can kulli waxaasoo dhan mafaaridun mafaarid waa la kale noqday mihaaluhu low akhaduu hadday qaadan lahayn ihaabaa xadiidkaas waay oo dibaaqa ku saabsan magdeynta fa lafdatu dibaaqi dibaaqdaas oo la magdeynaayo xadiidkaas oo dibaaqa magdeynta ku saabsan maa ataa biha ay maa rawaa biha ma warin can camrin ila bnu cuyayna ma waqad tuubica camrun fi dibaaqi waa lagu raacay factamad idan xadiidka waxaan u haynaa mutaabaca qaasharan u haynaa mutaabaca taama uma hayno wax sufyaan ibnu cuyeyne camar ibnu dinaar kala wariyey ma hayno uma wajadnaa waxaan helnay ayamaa ihaabinaa un helnay oo cabdiraxmaan ibn wacal can cabaas oo wariyey cinda muslim fa kaana fiihi shaahiduun ayaa ku sugnaaday fi lbaabi baabki oo macnaha isagu wuxuu ka wadaa xadiidku waa isla saxaabi laakiin wuxuu ka wadaa macnahu ka wadaa doqsan yahay laakiin reer xaafid ibnu xajar haddii anaha mihaalkaa mana qancinaya maya nama qancinayo annaga waxaana qancinaya mihaalkii xadiidkii maanta ma arkaysa shaafici oo maalig ka wariyey ee mutaabacada taamta oo qacnabi lahaa ee mutaabacada qaasiradaana rag kale oo lahaa ee shaahidna xadiidkii maanta ma arkaysaa muslim xadiidkii maaragtay abu hurayra iyo muxuu ahaa xadiidkii ibnu cabaas oo nasaa xadiidkaas oon ka sheekaynay kaasa annaka marka na qanci kara calaa dariiqati alxaafid ibn xajar nacam marka waa halka doorto wixii dhammaan marka ay taamku yihiin wallahu aclam sal alla alaa maxamedin cilmigaan cilmi macaan ah, waa haddoo baxo adduunka waa waxaa weeye adduunka wax ka sharaf badan hmm. allah noo fudeeyo haye hmm. su-aalaha waa furin maalihii adag iyo maalihii hore berina waa akrinayna insha allah hmm. ah. qarsaan ma jiraan sooma alxamdulilah amiladaas haday waadix yihiin waa nicmo kitaabkan aada ugu fiican ya kitaabkan hala dirsado weliba kan suuda xoogaa isaganba ka fadlilaya kitaabkan ninkii laga soo gada ha loo diro aada u faaciyo haa kitaabkan dir aada u faaciyo kansuuda isagaaba ka miaalo badan aadataysir haa taysiir kitaabkaas kitaab cajaa'ibil waay juhdi badan nin walbo bis waay soo maha